أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiru suuraة البqرة casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo soddon iyo kow ee suuradda ka mid ah waxaan soo haynay axkaamtii qoyska gaar ahaan nikaaxa iyo rajcada iyo furiinka iyo <clears throat> axkaam ku saabsanayd ayaan soo haynay qaala tacaala alla wuxuu yidhi waidaa طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahun waidaa haddii طallaqtum aada furtaan annisaaa haweenkii haddaa furtaan fabalagna ay ku dhowaadaan inay gaaraan ajalahunna waqtigoodii ciddadoodii ay ku dhowaadaan inay gaaraan fa amsikuuhunna haysta oo yacni cismadiinnii iyo ku soo celiya oo haystoo soo ceshta bimacruufin ku haysta si macruuf ah oo sharciga iyo caadada iyo caqligaba macruuf ku ah ow amase sarixuuhunna sii daaya oo foofiya bimacruufin si la yaqaano kusii daaya <coughs> oo ciddadii markay dhammaato iska sii daaya dan haddaynan idinka haynin si ay markaa yacnii ama cid kale u guursato ama ay danaheedaas kale u qabsato walaa tumsikuuhunna ha haysannina haweenkii diraaran mudaaririina xaal aad tihiin kuwii dhibtamaayo idinkoo la dhibtamayo haweenkii ha haysannina litactaduu si aad u xadgudubtaan oo aad iyagii markaa ugu xadgudubtaan ay litactaduu calayhinna korkooda saa ugu xadgudubtaan waman qofkii yafcal sameeyo daalika kaagaa qofkii yeelo oo sameeyo faqad xaqiiqe ahee dalama nafsahu nafsadiisii buu dulmiyey walaa tattakhiduu haka dhiganina aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa husuwan mahzuu wax lagu jees jeeso haka dhiganina aayaadka alle wadkuruu xusa nicmat allaahi alla nicmadiisa xusa calaykum korkiina uu ku nicmeeyey iyo wamaana xusa oo sheeg sheega anzala uu dejiyey calaykum alla korkiina uu kusoo dejiyey min alkitaabi kitaabka xaal uu yahay waalxikmati sunnada xaal ay tahay ayb yacidukum waa idin waaninayaa alle bihi kaa ayuu idinku waaninayaa kitaabkaas iyo xikmaddaas watama maagaa buu idinku waaninayaa shayga wataqu llaha alla ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha alle bikulli shayin shay dhammaantiisa caliimun kii ku ogaal badan inuu yahay ee rajcadii iyo axkaamteedii aayaddii horaan uga soo sheegna sheekaynay wabucuulatuhuna axaqu biraddihina fii dalika in araaduu islaaxa ee halkan marka wax rajcadiina ku saabsan ee hawaantii markay ciddadii ku dhowaato inay dhammayso ama in la soo ceshto oo si macruufa lagu haysto oo lagu soo ceshto ama alla wuxuu amrayaa in layska sii daayo oo aan la dhibin waqtigii horena waxaa jiri jirtay ninku haweenta inuu intuu furo ciddadeeda markay maalin ka dhiman tahay haddana inuu soo celiyo si uu u dhibo ee weliba furiinku markaa tiro iyo ma uuna lahayn markaasaa waxaa dhici jirtay naagtii inaan la qabin lana furin shaaricu marka laba shayba marka waa ku arrintaa waa ku waa ku daboolay ama waa ku owday dhibaatadaas dalaaqiina wuxuu u yeelay tiro oo tiradii marka waa soo marnay o adalaaqu marataani fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan saddex ayaa laga dhigay laba fursad dalqadda koowaad iyo dalqadda labaad ama hadduu labadii hal mar isku tuuraba fursad ayuu leeyahay haweentii uu kusoo ceshto markaa hadduu soo ceshto ee kadib haddana uu furo fursad dambe markaa saddexdii markay gaarto waa ka dhammaatay oo haweentaasi marka awood iyo xoog uu ku yeelanayo ma jirayso dhinaca marka cadadu dalaqaad waa lagu xadeeyey dhibkaas waxaa kaloo shaaricu ku xadeynayaa amarkan uu bixinayo oo ah haddii aada haysanaysaanna wanaag ku haysta haddaad sii daynaysaanna iska sii daaya ciddadooda ha dhammaato si markaa aydnan ula dhibtamin marka labadaa marka aayaddan macnahaas dambey aada uga hadlaysaa tii hore waa soo marnay alla wuxuu leeyahay waidaa haddii طallaqtum aada furtaan annisaaa haweenka haddaa furtaan fabalagna ay gaaraan ajalahunna aakhira ajalihinna waqtigoodii loo qabtay meesha u dambeysay ay gaaraan marka fabalagnadan aayaddan hore ku jirto macno majaazi ah ku jiro ay faqaarabna ciddatahuna ciddadooda ay ku dhowaadaan inay dhammaato aakhira ciddatihinna marka fa marka waa gaareen maaha mar hadday ciddadiiba gaarto furi yacni soo noqod dambe iyo ninkumaba kulahaba fa bimacruufin taan meelay qabsatay rabtaa marka fa macnaheedu waxay tahay waxay ku dhowaadeen ciddada inay dhammaato laakiin weli ma dhammaanin markaasaa fursad soo ceshasho ay taallaa macnaha walidaalika marka fabalagna ajalahuna in la yidhaha fabalagna aakhira ajalihinna waqtigii sharcigu u qabtay aakhirkiisii ay gaaraan ile aakhirkii weli ma dhammaanin waa lagu soo cesho karaaye waana meelaha markaa u danbeyso waxaana la yidhaahdaa isticmaalka noocan oo kale ah min qabiili isticmaali اlkulli fi اljuز'i shay kulli a baa la isticmaalayaa juz ayaana laga rabaa oo loo muraada waayo fabalagna ajalahunna marka la leeyahay ajalku waa ciddadii oo dhan waayo ciddadii oo dhan waayo macnihii kulliga ahaa baa la idlaaqay oo la isticmaalay laakiin waktigoo dhan looma jeedee aakhirka ciddadaa loo jeedaa agteeda ayb ilaa waktigaas baa waxaas ayaa laba dariiq la kala aadaa imaa ninku in naagtii uu danka leeyahay leeyahayo inuu haysto ou rabo wa bucuulatuhuna axaqu biraddihinna fii dalika in araaduu islaaxan taas waay marka ama inuunan dan ka lahaynoo faraha uu iskaga qaado oo ow sarixuuhuna bimacruufin ti ayb marka alla wuxuu leeyahay waidaa haddii dallaqtum aada furtaan annisaaa haweenkii fabalagna ay gaaraan ajalahuna aakhira ajalihinna waqtigoodii loo qabtay aakhirkiisii ay gaaraan amaba ciddadii dhammaadkeeda ay ku dhowaadaan <coughs> fa amsikuuhunna haysta bimacruufin macruuf ku haysta oo macruufkuna waxaa loo jeedaa alxaa alimaam abu jacfar iطabari sida uu yidhi wاlmacruufu cuniya bima bima udina min الrajcati qabla اnqiضaaءi اlciddati duna الrajcati biاlwaط'i wاljimaac macruufka waxaa laga wadaa noqoshadii haweentii in lagu noqdo la idiin idmay yacnii kusoo ceshta ee ha ku ceshanina inaad jimaacdaan ama aada u galmootaan waayo rajcadu ficil ma ahane waa qowlaan hore u sheegnay oo ninkii inuu haweentii ku yidhaahdo raajactuki waa ku soo ceshtay inuu dhaho ee isagiioo furiin lagu ogaa haweentii inuu iska dukhuulo oo u galmoodo macruuf ma ahan middaas ibnu jariir marka sidaasuu ku macneeyey wuxuu leeyahay macruufku waxa uu yahay haweenta inaan wadi iyo ficil galmo iyo jimaac inaan lagu soo ceshanin ee lagu soo ceshto bilqowl in lagu soo ceshto kadib markaa ninka uu u tago ayb waxaa kaloo ka mida fa amsikuuhuna bimacruufinta qurdubi uu leeyahay wa min imsaakihinna bilmacruufi haweenkii in macruuf lagu haysto waxaa ka mid ah an yuطalliqahaa idaa lam yajid maa yunfiqu calayha wuxuu ku masruufo haddii uunan haysanin inuu iska furo waayo haddii marka adoon haysanin waxaad ku masruufto aada haysato macruuf kuma haysatid inaad dhibtaa u haysataa qurdubi marka sidaasuu meeshaan marka uu uga hadlay kaga hadlay wa min hunaa marka meeshaan culimada waxay uga hadlaan mas'alada ah ni idaa acsara zawju can innafaqati ninkii haweenta qabay biilkii haddii uu awoodi waayo oo uu biil keeni waayo noloshii daruuriga ahayd oo haweenta uu markaa yacni heli waayo fasak ma leedahay mase ma laha way leedahay hadduu isaga furi waayo ayb xadiid baa wuxuu ahaa nabiga sal l slam laga wariyey midkiin yacni haweenta inuunan gaarsiinin inay tiraahdo anfiqnii war inafaqay ama ifur <coughs> ow alliqnii intaa inay inuu gaarsiiye ma aha marka haddii uu haysto isaga oo aan biilaynin oo aan nafaqadii daruuriga aan siinaynin qofkaa macruuf kuma haysta marka haddii marka xaalatul icsaar uu gaaro oo nafaqadii uu ka cuslaysto ee iyadiina markaa yacnii ay rabto ay dalbanayso nafaqadii haweentaasi marka yacni hadduu furi waayo qaadigu waa ka fasakha qadiyada intuu fiiriyo oo markaa yacnii ogaado markuu xaqiiqsado arrintu inay sidaa tahay waa yacni fasakh bay leedahay wadalika bacda halaathati ayaam saddex maalmood buu u sugayaa qaalliga wixii saddex maalmood ka dambeeyana fasakheedii buu markaa uu siinayaa <coughs> fasakhaasna haweentaa gacanteeda uu ku jiraayo haweenta owliyadeeda iyo waalidkeed iyo suldho kuma laha oo iyadii xaq ay leedahay waay hadday doontana waxay dhihi kartaa waa kula noolaanaa dhibkan haddii ay doontana aniga waxaygii aan rabaa ha layga fasakho iyadaa ka hadli karto ee waalidka iyo ka baabkood ma ahan taas iyada leanna darar iyaga kusoo noqonayo markaas ma ahane iyada haweentoo kusoo noqona ayb oo fasakhaasi marka waa biyadi zawja weeyaan haddii laakiin uu icsaar ka sameeyo ka cuslaysto meherka laba icsaar baa jirta marka alicsaaru binnafaqati iyo alicsaaru bilmahri ninkan maherkiibuu awoodi waayey labaad loo kala qaadayaa markaas inta ounan u galmoonin meherkii isii maba haystaba nin shaqeeyana ma ahi gacanna kuma hayo meherkaagii fasaq waa dalba kartaa markaas qabla dukhuul bacda dukhuul laakiin markuu u galmoodo kadib meherkii kuuma haayo hadduu yidhaha hadda ee walaalay iga sug ama deynow korkiisa ku noqona iyada markaa fasakh yeelan mayso sababtoo ah manfacadii ku aadanayd yacnii ninkan waaba oofsaday ba haweentii marka inta manfaco laga oofsado haddana yacnii fasakh ay iska qaadato iyada unbay dhib ku noqonaysaa markaas nacam ilee meherkaani manfacadii laga jirkeedii buu ku aadan yahay muqaabil ku yahay marka qabla dukhuulna fasakh waa bannaan yahay ilee maba loo galmoonin manfaco lagama oofsanin bacda dukhuulna fasakh ma imaanayo marka laa fasqa lahaa deyn ayuuna korkiisa ku noqonayaa waana laga rabaa macaanidaasay marka halkan uga hadlaan faamsikuuhuna bimacruufinta ow amase sarixuuhunna sii daaya oo foofiya bimacruufin si la yaqaan usii daaya oo dhaafa ow sarixuuhuna bimacruufintan marka de waxaa ku jira wixii lagu lahaa inuu iska bixiyo oo haddii meherkii lagu lahaa meherkeedii siiyo uu siiyo mataac walilmuطalaqaati mataacun bilmacruufi xaqa cala lmuttaqiina imaan doonto naagta haddii la furo loona galmoodayba waxay leedahay xoogaa bixin ah oo gurigaas ay ka baxayso in qalbigeeda la kaba way mataacuna waa waajib ma ahan shay iska sunno ah ma waa shay waajib ah aayaadka soo socdaana lagu faahfaahin doono walaa tumsikuuhunna ha haysanina haweenkii diraaran xaal aada dhibtamaysaan idinkoo dhibtamaysaan marka diraaran waa masder oo munakar ah xaalo waa laga dhigi karaayo mudaaririina in la dhaho waa bannaan tahay dhib ah, yani idinkoo la dhibtamaya kuwa la dhibtamaya xaal aad tihiin ha haysanina dhibkii baa marka la fasirayaayo litactaduu si aad u xadgudubtaan oo dushooda ugu xadgudubtaan darteed ha ula dhibtaminina marka saasay ka dhigan tahay waxaa kaloo bannaan diraaran in laga dhigo mafcuulu liajlihi oo markaa ay noqoto walaa tumsikuuhunna haweenkii ha haysanina diraaran liajli diraarin dhib dartiisa ha u haysanina <clears throat> litactaduu si aada ugu xadgudubtaan oo iyaga marka yacni aada ugu xadgudubtaan laba macnaa marka meeshaas ku jiro habka uu ula dhibtamaayo mid waxa ay tahay litudawiluu calayhinna muddat inqidaa'i cidadihinna muddata inqidaa'i ciddatihinna ha la dhibtaminina macnaha ciddada ha ku dheeraynina oo inaad marka yani ciddadu ciddadii aada markaa yacni korkooda ku dheeraysaan muddata inqidaa'i alcidda oo see ugu yeelaa maalan xayd iyadoo qabto furaa waqtigii xoogaa waqti dheeraa gelaya meeshaas nacam ama wuxuu samaynayaa marka markay ciddadeedu dhowdahay buu soo celinaya haddana waa furaa macnaha kale waxa uu yahay yacni ha dhibinina oo hala dhibtaminina waxaa laga wadaa <coughs> wixii aada siiseen oo meherkii ah ha ka dalbanina intaad idinka dhibtaan xuquuqdoodii aada wax ka sii weysaan markay tiraa war xuquuqdeydii isii ama ifur meherkaaga ka tanaasul ha dhihinina oo khuluc yaan la dalbin khuluca marka horaan usoo marnay falaa junaaxa calayhima fiima iftadat bihi laakiin goormuu imaanayay marka uu haweentu dhibka ka socdo oo iyadu ay leedahay aniga guurkan ma rabo inaan iska soo xiraan rabaa xuquuqdeediina waa haysataa khuluc waa la ogolyahay markaas ilaa markaa ninkaas ninkou dhib haystaa markaani laakiin iyadii oo ciddadii iyadii oo toosan inay yacnii inay kaa wey dhaqmaadna diyaar u ah inay dhaqanto adigii inaad xuquuqdeedii aada ka nuqsaamiso markay soo qaylisana aad tiraa isfuro furiinka awel baan afka gacanta igu ku jiraa isfuro oo wixii aan ku siiyey wax iiga soo celi middaasi waa dulmi mana bannaana waana waxbayna soo gelay walaa tumsikuuhunna diraaran waana ku dhaqmaan dadkeenna qaar badan oo ka mida furiin cirkaasuu kuu jiraa buu dhahayaa ama wuxuu leeyahay tintaada ilaa ay ka cirowdo oo aad duq noqoto maku furaayo leeyahay wax dhaqmaadna kuma haysato qofka noocaas oo kalea marka haweentu inay qaadiga intay u tagto ninkaa inta la dacweeye laga furo haweenta waayo xuquuqdeedii inuu inta duudsiiyo haddana uu yidhaahdo yacni uu uga dhiga markaa furiinkii uu uga dhigto waxeedii inay isku furato bilaa mubarir sax ma aha macnahaasna marka waa la tilmaamaa ayb walaa tumsikuuhunna ha haysanina diraaran liajli diraarin dhibtan dartii ha u haysanina dhib dartiis litactaduu saa u xadgudubtaan waman yafcal qofkii sameeyo daalika kaagaas lasoo sheegay qofkii sameeyo faqad xaqiiqo ahee dalama nafsahu nafsadiisiiba uu dulmiyey qofkaasi waa qof naftiisii dulmiyey oo macsi ku dhacay oo dembi weyn ku dhaco qof xaq ka galay walaa tatakiduu ha ka yeelanina haka dhiganina aayaati illaahi alla aayaadkiisa huzuwan wax lagu jeesjeeso mahzu-an bihaa see loogu jeesjeesaa marka alimaamu malik wuxuu wariyey fi lmuwada balaagan uu ku wariyey can ibni cabaas balaganii can ibni cabaas buu yidhi ana rajula nin ata bna cabaasin ibnu cabaas buu u yimid faqaala wuxuu yidhi dallaqtu mra'atii mi'atan haweentaydaan boqol ku furay buu yidhi boqol ayaan ku furay fa qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas daluqat minka bihalaatin saddex bay kaaga furantay wa sabcun wa tiscuuna toddoba yacni sagaashan iyo toddobana ittakhadta biha aayaat illaahi huzuwan ilaahay aayaadkiisaad dheeldheel uga dhigatay saddexa wax lagu furaa sagaashan iyo toddobadan aayaadkii ilaahay baad ku dheeldheeleysaa ayb marka macnaha waxay tahay marka axkaamtii sidii loogu talagalay si ka duwan qofku inuu isaga xadgudbo waxaa kaloo ka mid a walaa tatakiduu aayaati illaahi husuwan qofki inuunan dheg u dhigin ba aayaadka alle war ilaahay ka cabso ilaahay sidaan buu leey dheg inuunan u dhigin in kaana haba rumaysnaada haddii la doono waayo haddii inta aayaadkii loo sheegay amaba inuu yidhaahdo boqol aayadood haddaad keento boqol iyo toban iyo afarta kaa akhrisa maayaa ka adagoo kale inuu dhaho ama aniga furiinkan afkeyga laga soo bixi karaa anaa haysto bis aayaadkan haddaad doonto aduu iska daldal waana sameeyaan dadkeenna qaar badan oo ka mida waxyaabahaas halkaani gelay walaa tatakiduu aayaati illaahi huzuwan wadkuruu xusa nicmat allaahi alla nicmadiisa sheeg sheega calaykum korkiina uu ku nicmeeyey wamaa anzala calaykum laba icraabaa ku bannaanoo nicmat allaahi in lagu cadfo ilaahay nicmadiisa sheeg sheega iyo wamaa anzala calaykum wuxuu korkiina soo dejiyeyna sheeg sheega oo alla dushiina uu kusoo dejiyey oo min alkitaabi waalxikmati ah ayb markaas yacidukum bihi waa la xaalaynaa markaa waa la xaalayn karaa waxaa la leeyahay yacidukum xaal uu idinku waaninayo alleh bihi maagaas waxaa kaloo bannaan wamaa anzala in laga dhigo jumla musta'nafa-a yacidukumna lagu khabro oo markaa ay noqoto wamaa ay ladii kii anzala calaykum anzalahu alla uu soo dejiyey kaa calaykum korkiina uu kusoo dejiyey min alkitaabi kitaabka xaal uu yahay waalxikmati xikmadda xaal ay tahay yacidukum waa idinku waaninayaa alla bihi shaygaabuu idinku waaninaa markaa marka jumla musta'nafa laga dhigo marka nicmatallaahi lagu cadfana wadkuruu xusa nicmatallaahi alla nicmadiisa sheeg sheega calaykum korkiina uu ku nicmeeyey iyo wamaa sheeg sheega ilaa qur-aankii iyo sunnadii nicmo waayo aada u weyn haddii la-aantood dadku xayawaan waxma dhaami lahayn waayo qofkan waxa hagaayo iyo waxa yacni wax ku ogaanaayo masaalixdiisa adduun iyo midda aakhiro waxa ka maqan qeybka ka ah waxa tusaaleynaya kulli waa axkaamtaas qur-aanka weeyaan marka qur-aankii iyo sunnadii la-aantood noloshu marka daruuro aada iyo aada u weyn ayaa ka maqan marka saas darteed buu alla u leeyahay nicmada ilaahay dushiina yeelayna xusa wamaa waladii kiina sheeg sheega oo xusa anzala alla anzalahu alla uu soo dejiyey calaykum korkiina uu kusoo dejiyey min alkitaabi kitaabka xaal uu yahay waalxikmati xikmadda oo sunnada nebiga xaal ay tahay yacidukum xaal uu idinku waaninaya alla bihi shayga wattaqu llaha wattaquu ka cabsada allaha alla ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha alla caliimun ku ogaal badan inuu yahay bikulli shayin shay dhammaantiiskii ku ogaal badan inuu yahay ogaada alle marka wataquu llaha waclamuu ana allaha bikulli shayin caliim tarhiib iyo cabsigelinaa ku jirto wataquu llaha alla ka cabsada marka la leeyahay taqwada iyo alla ka cabsiga axkaamtan qofka inuu fuliyo waxa ku bixinaya waayo haddii alla kacabsi jiro axkaamtan lilaahi ilaahay dartiisa u fulinaa qofka uma baahna marka maxkamad inay ka daba ordo boolis inuu ka daba ordo waxaa dhan uma baahanayo taqwada allah waasic ah oo ka celinayso oo ku bixinayso axkaamtan inuu fuliyo ayb sidaasaa marka waxaa loo leeyahy wardadow ilaahay ka cabsada axkaamtan alla kacabsi bay u baahan tahaye rabbi ka dhowrsada waclamuu ana allaha bikuli shayin caliimuna tarhiib ayaa ku jiro oo war ogaada ilaahay inuu idin og yahay marka yacni muraaqaba rabbi inuu idin muraaqabeynaayo oo idin kuurka uu idin kuurgalayo ogaada taa marka qofkii og rabbi inuu og yahay qofkii ka warqabo axkaamta waa ilaalina isaga marka wax ilaahay ka baxsanaya qalbigiina waxa ku jiro iyo waxa aad la damacsantihiin markaad haween soo celinaysaan marka aada soo aada yacni furaysaan markaa inaad la dhibtamaysaan iyo in kale kulli alla waa ogyahay marka allah wax walba og ka dhowrsada oo axkaamtan ilaahay uga cabsada intaas marka wixii kasoo haray yaa waxay noqonaya marka ninkii hadda alla ka cabsina laga waayo muraaqabadii allana aan dareemeynin midkaasi marka xoog ayuu u baahan yahay oo axkaamtii marka suldaan ilaaliya inuu jiro waayo oo dadku aynan kusoo dhiiranin waana midda ay yidhaahdeen yani soo aroortay in allaha tacaala yazacu bisulطaani maa laa yazacu bilqur'aan ilaahay suldaanka wuxuu ku celiyaa wuxuusan qur-aanka ku celinin aayaddan qur'aanka dad aynan celinaynin suldaankaa celinayan iyo awooddaa celinayso marka awooddaasna daruuri waayo iyadana awood loo baahan yahay wإida طلqtm النisاء fabalغna أجlahuna falaa tacduluuhuna an yankixna أزwaajahun waidaa haddii طalaqtum aa furtaan annisaaa haweenkii haddaad furtaan fabalagna ay gaaraan ajalahunna waqtigoodii oo ciddadoodii ay gaaraanba falaa tacduluuhunna ha ka celinina ha ciriirinina an yankixna min an yankixna inay nikaaxsadaan oo ay guursadaan ha ka celinina aswaajahunna nimankoodii inay guursadaan nimankoodii horow inay guursadaan ha ka celinina idaa haddii taraadow <clears throat> ay raalli noay yihiin baynahum iyaga dhexdooda haddii ay raalli yihiin bilmacruufi shay macruuf oo la yaqaano ay raalli isaga yihiin dalika kaagaas yuucadu waa la waaninayaa bihi isagaa lagu waaninayaa man axad kaana ahaaday minkum xaal ou idinka idinka mid yahay yu'minu inuu rumaynayo billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe inuu rumaynayo dalikum kiinaas ayaa askaa dahirnaan badan lakum idinka idin dahirnaan badan ayb wa adharu iyada ayaa yacni dahirnaan badan oo hufnaan badan wallaahu alleh yaclamu waa ogyahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidiin aayaddan iyadana waa la ka hadlayaa markay ciddadii dhammaato tii hore waxaan soo marnay ciddada markay dhowdahay ama ceshta soo cel yacni ninka inuu soo ceshto hadduu ceshad uu dan ka leeyahay haddii kalena inuu haweenta iska sii daayo si wanaagsan kusii daayo aayaddan marka waxay ka warramaysaa markay ciddadu dhammaato isagoon soo ceshanin ee waxna ugu harsanaayeen dalqadihii aynan ka dhammaanin ee haddana ay dib isku raboodaan ninkii naagtii de weligii baa la aadayaa dadkii ma haweenta weligeedii ahaa iyaga ayaa laga doonanayaa nikaax cusub ayuu samaysanayaa waana loo ogolyahay hadday raalli iska noqdaan markan dambe awalow furay ciddadii ka dhammaatay orod iska tagaa la dhahayaa waa loo diidayaa sidaa ha yeeline hadday haweentiina raalli tahay isagana raalli uu ku yahay isdhaqayaan isu guuriya mar labaad fursad kale siiya ayb waa goormo waa markii hal dhalqad uu ku furay ama labo ciddadiina ay dhammaatay isagoon soo ceshanin ciddadii mar hadday ka dhammaatay baynuuna kubraan haweentii kuma dhicin mar labaad intay israboodaan haddana nikaax iyo caqad cusub waa la samayn karaa intii marka waxayna ugu joogaysaa markii sidaa nikaax loogu sameeyo intii u harsanayd ayuu markaan ku qabayaa <clears throat> haddii awal ou laba ku furay hal dalqad ay ugu dhinayd maanta markii ciddada ay ka dhammaato loo guuriyo hal dalqad buu haweentaa ku qabaa hadday dalqadaa uu rido naagtaasi baynuuna kubraa bay gelaysaa ilaa nin kale ay soo marto xalaal uma noqonayso ayb marka aayaddii horena mawduuc ay daaweyneysay aayaddaanna waxay daaweyneysaa arrin kale <clears throat> <clears throat> waidaa haddii allaqtum nimankii baa lala hadlaa markaas waidaa haddii allaqtum aada furtaan annisaaa haweenkii haddaa furtaan fabalagna xaqiiqadeeda waa marka meeshaan fabalaghnadan hadda faqaarabna ma aha waa xaqiiqadii fabalagna ay gaaraanba ajalahunna ciddadoodii ay gaaraan waqtigii sharcigu u qabtay ay gaaraan marka halkan marka ajalkii waxaa loo jeedaa isaga dhanba la wada gaaro oo u dhammaado ayb oo ciddadii ay saa ku dhammaato falaa tacduluuhunna ha ku ciriirinina ha u diidinina aslu lcadli waa addiiq ciriirinta waa ayb wa minhu qowl cumar ayaa ka yimid oo cumar wuxuu yidhi qad acdala bii ahlu lciraaq reer ciraaq wuxuu yidhi waa ay ciriiriyeen laa yardawna can waalin nin madaxa raalli ku noqon maayaan walaa yardaa canhum waalin nin madax oo iyaga ku raalli noqonayana ma jiro nacam marka wuxuu leeya waa i dhibeeno waa i ciriiriyeen dadkan nacam nin madaxoo aan u bedelana raalli ku noqon maayo markuu maqle ciraaqaa lagu bedelayaa waa dhibsanaa iyagiina nin madaxa oo ayaan la joogayo raalli ku noqonayaan ma jiraan marka maxalushaahidka wuxuu yahay qad acdala bi waxaa i ciriiriyey waay marka ayb ay xamaluunii calaa amrin dayiqin shadiidin arrin ciriiri oo adag ayay igu xambaareen wey wa minhu kan ayaa waxaa laga yidhaahdaa addaa lcudaal cudurka aan daawo lahayn oo dhaqaatiirta noojiyo oo daaliyo oo ciriiri geliya waxaa la yidhaha daa-un cudaal ayb cudur aan daawo lahayn wahuwa aladii laa yutaaqu cilaajuhu lidiiqi lidayqihi can ilcilaaji ka ciriiri noqday mararka qaarna wayaأtii bimacna اlmanci falaa tacduluuhuna falaa tamnacuuhuna sidaana waa la dhihi karaa ayb mudaariciisa marka wuxuu ku imaanayaa cadla yacdilu min baabi daraba yadribu cadla yacdulu waa ku imaanayaa min baabi dakla yadkulu ayb yacdilu iyo yacdulu labadaasba waa ku yimaadaa marka tafsiirka aayadda falaa tacduluuhuna yaa loo jeedaa khidaabkii hore garanay waidaa dallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna waidaa dallaqtum nimankii wax furayaa loo jeedaa falaa tacduluuhuna yaa loo jeedaa akharu ahli اlcilmi waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa hada اlkhitaabu liwliyaaءi اlmarأa naagta la furay dadkii iyada walaayadeeda haayey baa laga wadaa oo iyagaa waxaa la leeyahay nimankoodii furay oo ciddadii ka dhammaatay hadday isguursan karaan ha ka celinina khitaabku marka yo yow ku socdaa warku awliyaa yacni awliyaa ulmara ayuu ku socdaa calaa haadaa marka aayadda iltifaat baa ku jiro khitaabkii horena aswaajtuu ku saabsanaa khitaabkan dambena wuxuu ku saabsan yahay awliyaa ulmara awliyaa zawja iltifaat baa marka meeshaas ku jiro kii hore marka waa lilaswaaji kanna lilwliyaai waay midkan labaad macnahaasna marka alimaam abu jacfar aabari aayadda tafsiir kale maba u sheeginba keliya wuxuu sheegay khitaabka falaa tacduluuhunna inuu lilwliyaai uu yahay buu sheegay bis naam in awliyada khitaabkan loo jeedana de waxaa kusoo arooray xadiid marfuucaba oo waana qisadii marka macqil ibni yasaar oo bukhaari wuxuu wariyey can macqil bni yasaar can اlxasan qaala xadaanii macqil bni yasaar qaala wuxuu yidhi zawajtu ukhtan lii min rajulin walaal aan lahaa baa nin u guuriyey weliba in adeerkiisu ahaa faطallaqahaa waa furay xataa ida inqadad ciddatuhaa ciddadeedii markay dhammaatay jaa'a yakhdubuhaa waa u yimid isagoo markaa doonaayo ciddadii baa ka dhammaatay isagoo haddana waa iga soo doonay faqultu lahu waxaan ku idhi zawajtuka wafarashtuka waa kuu guuriyey waa kuu gogol geeyey wa akramtuka waan ku maamuusay fadallaqtahaa waad furtay uma ji'ta taqdubuhaa dhammaatay baa haddana ii imaanaysaa miyahna laa wallaahi baan ku dhaartay laa tacuudu ilayka abaddan weligaa kuusoo noqon mayso wa kaana rajulan laa ba'sa bihi ninkuna nin fiican u ahaayo oo aan dhib lahayn wa kaanat almar'atu turiidu an tarjica ilayhi haweentuna inay u laabato ninkeedii hore ayay rabtay raalli ku ahayd faanzala allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna faqultu waxaan idhi buu yidhi macqil al'aana afcalu yaa rasuul allah haddaan samaynayaa rasuul allow qaala fazawajtuhaa iyaahu waa u guuriyey marka xadiidkan marka sababu nuzuulba hadduu saxaabigu sheegay xukmu rafci buu qaadana saxaabigu hadduu yidhaha aayaddan saasay kusoo degtay waa marfuuc ta kale waaba kan dhahaya marka faqultu alaana afcalu yaa rasuula allahi marka xadiidkan marfuuca wuxuu tilmaamayaa falaa tacduluuhunna in lagula hadlay oo lagu amray lagula khidaabay ama laga reebay awliyaa lmara ibnu cabaasna tafsiir sidaan oo kale ayaa isagana laga hayaa imaamu shaaficina aayaddan wuxuu u deliishaday iyo imaamu lbukhaari iyo alimaamu طabari abu jacfar الطabari aayaddan dhammaantood waxay u deliishadeen cala اshtiraadi اlwaliyi fi الnikaax nikaax in weli loo shardiyo wa ana almar'ata laa tusawiju nafsahaa naag inaynan iyada isguuri karin oo caqad aynan maamuli karin walaa tuwallii fii nikaaxihaa man araadad qofkay doontana waa ku walaaye adaankaa weli dhigtayna cidday doonto ma dhihi karto waayo hadday iyada isguuri karto cidday doontana ay ka dhiga karto weli ay ka yeelan karto ee weliganba lama amreen oo lama dheheen war guuriya haweenka lama dheheen waayo maba u baahni maba loo baahnaba haddaan loo baahnaan lahayn oo iyadu ay isnikaaxi karto iyadaa isnikaaxi lahayd haddii iyada cid kale cid allaale cidday u tagto waa kaa weli dhigtaye io guuri hadday iyada suuragal u tahayna ilaahay dadka iyada walaayadeeda haaya guuriya oo ha ka celinina yacni ha ka celinina guurka ma uunan dhaheen marka maxalu shaahidka meeshaas waayo aayadda looga deliishanayo nikaax in weli loo shardiyo waxaa kaloo aayaddu ay tusaysaa mas'alo kaloo imaamuulbukhaarina uuba u deliishado haweento ama garoob ha ahaato ama gabar ha ahaato weli unbay u baahan tahay naag lama guuri karo bilaa weliyin ama garoob ha ahaato ama ha ahaato gabar waayo middaan hadda aayaddu kasoo degtay garoobay ahayd soo maaha waa lasoo furay ciddadii baa ka dhammaatay lama dhihin waa garooba iska guursa hebelow maxaad ka rabtaa weligeeda iyo lama dhihin marka waxaa <coughs> waxaan waxba ka jirin marka dadka qaarkood waxa ay caamada ah ay leeyihiin garoob weli ma laha ama garoob weli uma baahna iyo wax ka jira ma laha dadka qaar waxay ku qaldamaan xadiidka nabiga sal ll slam uu leeyahay walayimu tusta'mar garoobka waa laga amar qaataa waa laga amar qaataa iyo axaqu binafsihaa iyo nafteeda iyadaa ku xaqnimo badan min weliyihaa uga xaqnimo badan ayay waxay u fahmeen weli uma baahna mana ahan saas naca tusta'mar marka macnaheedu waxay tahay makuu guuriyaa haa ii guuri iyada inay dhahdaa la rabaa gabadha laakiin makuu guuriyaa hadday shib iska dhahdo waa la guuri karaa leanna waa xishoonee gabadha iyada laakiin middaani iyada idin sariix ahaa laga rabaa intaasay ku kala duwan yihiin masalada labaadna waxay tahay axaqu binafsihaa min weliyihaa waxaa laga wadaa yacnii weligeeda wax qasaba kuma laha oo haween garoob lama ijbaari karo lama qasbi karo walaayatul-ijbaar ma laha laakiin gabadha ma la qasbi karaa khilaafaa ku jiro calaa haadaa marka imaamu shaafici iyo aimo badan waxay qabaan aabbaheed iyo awowga aabbaha dhalay waa qasbi karaan wax kaloo qasbi karaa ma laha inkastoo masaladaas khilaaf uu ku jira hadda yacni ma la qasbi karaa mase lama qasbi karaa ma raba inaan halkan uga hadlo taase laakiin ujeedku waxay tahay axaqu binafsi haada macnaheeda bis in la fahmo ayb marka garoob weli male imaamu alimaamu lbukhaari wuxuu leeyahay ama ha ahaato garoob ama gabar ha ahaato mar walbaa weli bay u baahan tahay meel laga keenay ma naqaan marka garoob hal waa layska guurin karaa aabaheedoo magaaladan joogaa magaaladan lagu guuri karaa war gabadhii eh, yacnii naagtii aada guursatay weli ma warsatay ee eh, garoobay ahayduu kuleeyahay nacam waxaas marka waa yacni qaab darro iyo foolxumo la qasanayo ayb labadaas masale marka meeshan waa laga qaadanaya wixii marka qiil ah madhab hebelaa ah qabo weli la-aan in wax la guursan kara iyo waxaas dhan iska tuur waayo aayaddaanna sidaanay leedahay xadiidka nebigana wuxuu leeyahay laa nikaaxa ilaa biweliyin nikaax ma jiro ilaa weli inuu jira maaha ayb aweenkan marka yacni mafaasid badanna waa ka dhalatay la yska xadaaya oo markaa yacni meel kale laga soo guurinayo foolxumo aada u daran way ayb meelaha qaarkood waxay marayaan telefisiyoonaadka qaar oo soomaalida in laga xayeysiiyo waxaas oo qof dhan marka uu leeyahay annagu magaaladeenna haddaan magaaladaas nahay yacni waxaas waxaan ku fiican nahay dadka waa soo dhaweynaa dadka iswato habar marka dad lasoo xaday nin tuug ah buu marka soo dhaweynaa nacam waxaasuu ku faanaa marka nacam ummaddan marka misaajkii baa ka qaldamay dadnimadiiaa ka dhammaatay yacni waxa xataa waxa fiican iyo waxa xun xataa inay kala gara waayaan in badan ayaa ka ayay ku dhex jiraanba marka dadkan marka jidadka kama hallaabine yacni wadooyinka iyo waxaa hallaabay maahane quluubtibaaba hallaawdayba quluubta inta wadooyin marka la hagaajinayo quluubta hagaajiskeedaaba kasii muhiimsan banaan dad aan maslaxadoodii iyo mafaasidoodii waxba aan ka garanaynin yacni haddaad kun jid aa la hagaajinaa iyo saraa la dhisaa iyo haddii la yidhaahdo waxay u taraysa ma lahan marka ilaahay ha laga cabsada waxyaabahaasoo kale marka ummaddii marka ijtimaaciyan dhibka ay ku hayso qof moog maanta ma laha haweenta iyada marka haddii laakiin ay weliba waayso ka waran waa gabar marka aan weliba lahaynba asay ku dhici kartaa maalan qof soo islaamay waay mar dhow ay soo islaamtay owliyadeeda o dhan waa wada yacni gaalo qof gaalanada qof muslima weli uma noqon karo qaadi sharci ah oy ku waree yacni walaayadeeda qaado walaayo caamna ma joogo meeshaas haween sidaas oo kale ah ama midii muslimadda ahayd laakiin weli la-aan ku dhacday ee qaadina la waayey markaasoo kale qof muslim oo ahlu cadli ah taladeeda marka inay u dhiibato muxakam ayaa kaas la yidhaahdaye inay samaysato duruuf yaa keentay daruura keentay dhib ma laha ee qofkaa muxakamkana de markhaati iyaa loo sameynaa waana la qoray waana middow alimaamu shaafici uu yidhi almru idaa daaqa tasac arrintu hadday ciriiri gasho xoogaa marka wusci baa imaanayo marka ciriiri jiro iyo marka wusci jiro isku mid in laga dhigaa qalad wadaadada qaara waxay leeyihiin ashaafici baa wuxuu yidhi alamru idaa daaqa tasac ee gabar marka gurigeeda laga xaday arrinka ciriiriga waa maxay jiray wax ciriiriyo jiray ma laha falaa tacduluuhunna ha u diidinina oo ha ka mancinina an yankixna min an yankixna inay nikaaxsadaan ha ka ciriirinina inay nikaaxsadaan aswaajahunna xaasaskooda inay nikaaxsadaan ha ka celinina cadli marka celin maxay ku xasileen marka wax in laga ogaaday u baahan tahay yaxsulu lcadlu ninka weliga ah gabadhii nikaaxa waa u diidayo waa ka celiya goormaa la dhihi karaa ida dacat اlbaaligaة alcaaqilatu ilaa taswiijiha bikuf'in famtanaca gabadhii qaangaarka ahayd ee caqliga u saaxiibka ahayd hadday nin intay keensato ay tiraa ninkan ii guuri ninkuna uu u qalmo oo kafaa'adeeda uu leeyahay oo ninku kuf-a uu yahay oo diin iyo akhlaaq markaa uu leeyahay iyadaana keensatayde famtanaca markaas uu diido ninkaasi markaa cadli buu sameeyey oo gabadhaa nikaaxa waa u diiday ayaa la dhihi karaa cadligu marka inuu sugnaado weligii baa gabadhii u diiday nikaax waa inay sugnaato iyadana cinda alxaakimi aw ilqaadi qaaliga agtiisa waa inay ka sugnaato ninkii naagta rabay maahan inuu yidhaahdo anaa og nacam yacnii gabadhii waa i rabtaa waana ii diiday ninkan weliga u ah saa darteed marka waa iska guursanaa isagii inuu qaali noqda lama raban ninkani marka inuu diiday oo uu gabadha guur u diidan yahay waa inay xaakim ama qaadi agtiisa uu ka sugnaado ayb baqawi marka waxaa laga soo wuxuu leeyahay isaga <clears throat> wuxuu leeyahay walaa yataxaqaqu lcadlu meerme yani nikaax u diidistu ma xaqiiqoobayso xataa yamtanica bayna yaday lqaadi qaaliga hortiis waa inuu ku diido gabadhan guuri ninkaanay rabtaa waana kukuf waa iska aamusay waa iska tegayo waa baxay waa dhuuntay maya buu ku dhawaaqay uu yidhi ninkaasi marka de qaadiga agtiisa wax ka diiday qaaligaa meherinayo marka wadalika bian yaxdura alkhaatibu waxaa imaanaya marka kii naagta rabay walmar-atu naagtii waa imaanaysaa walweliyu saddexdoodiiba qaaligay u imaanayaan waya'muru lqaadi qaaligaa marka amar bixinayo ayb oo weligiibaa marka wuxuu dhahayaa marka laa afcalu ama waa aamusayaa ama waa iska tegayaa sidaas xiina idin marka wuxuu leeyahay qaaligii baa guurinaayo intaas marka yacni cadligu intaasu ku sugnaana marka qofkaani guuro u diidan yahay gabadha oo weliga u yahay waa inay sugnaato qaalli agtiis ka sugnaato ko labo waxa uu u diidayana waa inaynanba sababaysnayn hadday sababaysan tahay oo uu leeyahay war ninkaani uma qalmo xag diinuusan ugu qalmin xaggi akhlaaqduusan ugu qalmin wax markaa maslaxo sharci ah weliga waxa loo idmayba waxay tahay gabadhaa inuu ninkaas ka fiiriyo inuu u qalmay inuunan u qalmin marka haddii asbaab noocaas uu sheegana waa diiday sababkaanaana u diiday markaa cadli maahan kaasna hadday sababtu sabab lagu qanci kara ay tahay midda kalena waxay tahay haddayba gabadhii iyadaba rabin ee markaas dee iyada marka cadli maba xasilayo cadligu wuxuu ku imaanayaa idaa dacat ilbaaliqatu alcaaqilatu ilaa taswiijiha marka qof kuf ah inay tiraa hebel iyo guuri ayuu ku imaan karaa falaa tacduluuhunna ha ku ciriirinina ama haka celinina an yankixna inay nikaaxsadaan aswaajahunna nimankoodii hadda aswaaj maahan laakiin bictibaari maa kaanuu awal ayay u ahaayeen soomaha niman ayay awal ahaayeen hadda marka bictibaari maa kaan ayaa niman loogu idlaaqayay markaan hadda nin uma ahan weli idaa haddii taraadow ay raalli ku noqdaan beynahum dhexdooda hadday raalli iskaga noqdaan nikaaxaas bilmacruufi ay raalli iskugu noqdaan si macruufo markaa la yaqaano bilmacruufi marka waay ku waxay ku tacalluqaysaa idaa taraadow waxaa kaloo lagu tacallujin karaa marka an yankixnada markaa macnaha waxay noqonaysaa idaa taraadow hadday raalli iskugu noqdaan beynahum dhexdooda ay raalli iskaga noqdaan bilmacruufi si la yaqaano oo sharciga iyo caqliga lagu yaqaanayo curfiga ay markaa macruuf iskaga ay raalli isagaga noqdaan bilmacruufi ay isku nikaaxsadaan an yankixna haddii lagu tacalujinaya dalika kaagaasi yuucadu waxaa lagu waaninayaa bihi shaygaaba waxaa lagu waaninayaa man ayaa lagu waaninayaa axad kaana ahaaday huwa isaguba minkum xaal ou idinka idinka mid yahay yu'minu inuu rumaynayo billaahi alle iyo walyowmi laakhiri maalinka aakhira alle iyo aakhiro qofkii rumaysan oo idinka idinka mida arrinkan lagu waaninayaa marka ninkii ilaahay ka cabsanayow sidan yeel daalikum kii naas ayaa askaa nadiifsanaan badan lakum idinka idin nadiifsanaan badan muxuu ku nadiifsanaan badan yahayna dalikumta ishaaradu maxay u maxay ku dhacaysaa attamkiinu tamkiinkaa inaad ninkaa iyo haweentaa israbo aada isu makanisaan ayaa askaa lakum idinka idiin fiican oo idiin nadiifsanaan badanoo maxaa yeelay markaad sidaa yeeshaan ilaahay amarkiisa ayaad fartoomaysaan wa adharu iyadaa dahirnaan badanoo iyaga lizawjeyni labada isguursanayso tanaa u dahirnaan badanoo haddaad isu diidaan xumaan inay dhacdaa laga yaabaa <clears throat> wallaahu allana yaclamu isagaa ogaal badan isagaa og dheh waantum wallaahu alla yaclamu waa og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma garanaysaan yani masaalixdiinna allaa og idinkuma taqaanaan sida aad markaa dooqiina ku jirto ama aada isleedihiin waa idiin roon tahay arrintu inay saxda sidaa ay tahay ma aha ayb macaanidaasaa marka aayaddan iyadana marka ku jiro wاlwaalidaatu yurdicna أwlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima الradaaca halkan aayaddanna rabbi subxaanahu watacaala wuxuu uga hadlayaa haweenka markii la furo ilmana ay nuujinayaan sidee la yeelaa marka haweentii waa muطalaqaad waa la furay cunug adigii marka ay kuu dhashay bay nuujinaysaa raalli bayna ku tahay inay nuujiso cunugaa marka sida layskula dhaqa lahay isaga marka sidii loo nuujin lahaa ciddii nuujin lahayd ninkii wax loo nuujinayay waxa laga rabo waajibka ku ah inaan laysku qabqabsaninoo cunuga maslaxaddiisa aan meesha laga saarin hadday cunugii in naaska laga gooyo marka ay tahay siday uga tashanayaan iyo yaa aayaddaanna rabbi subxaanahu watacaala oo uga warramayaan axkaamtaan dhan waa wada axkaam qoys wada waay kulli alla marka wuxuu leeyahy sida loo badan yahayna walwaalidaatu yurdicna waa muطalaqaadka kuwii la furay waxay aayaddaanu ka hadlayso bacdi alculamaana waxay yidhaahdaan kuwii la furay iyo kuwa la qaba intaba waa soo wadagelaya walwaalidaatu haweenka wax dhalay kuwa wax dhalay yurdicna waa nuujinayaan macnaha ha nuujiyeen owlaadahunna ilmahoodii ha nuujiyeen xowlayni laba sannadood labada sano oo kaamilayni dhammaystiran ha nuujiyeen liman ha u nuujiyeen axad araada doonay an yutima inuu dhammaystiro alradaacata nuugmada inuu dhammaystiro kaa ha yani ha u nuujiyeen marka yurdicna waxaa weeyaan khabarun bimana bimacna almri waa laga dhigi karaa macnuhu marka wuxuu noqonayaa walwaalidaatu haweenka wax dhalay ee la furay markaas yurdicna way nuujinayaan waay siiqa siyaaqa laakiin waxaa loo jeedaa amar waayo ha nuujiyeen amarkaas marka amru wujuub miyaa mase waa amru nadbi naagta ilmaha ay dhashay inay nuujisaa waajib miyay ku tahay mase istixbaab iyo sunnay u tahay akharu ahlilcilmi waxay leeyihiin caanaha hore ee cunuga markau dhashaba lagu habo ee dambarka ah waa waajib waayo ilmihii waxaa dhici karta inuunanba noolaaninba haddaan markaasba lagu habin ee naag kale oo nuujiso iyo caano kale oo meel kale laga keenana inaan laga gaarina laga oo caanaha marka liba ah la yiraahdo ee dambarka iyagu waa waajib wixii ka soo haro haweentu ee hooyadu inay ilmahaas nuujiso amarka la amray waa amru istixbaab waa amar marka sunnanimo ee laa amru wujuubin amar waajib ah ma aha ayb amarkaasi waa amru istixbaab saa waxaana sunnanimo loogaga qaatay waxay tahay alla wuxuu leeyahay fain ardacna lakum fa aatuuhunna ujuurahunna hadday idiin nuujiyaan ujradoodii siiya lacagtii kiradoodii sii hadday iyada waajib ou ku ahaa lahayna ujro inay ku qaadato maba banaanaa lahayn ilaa iyaday waajib uu ku yahay ma ogtahay waxaa kaloo iyadana aayadda gadaal ka imaanayo wain aradtum an tastardicuu awlaadakum waxaaba bannaan iyada inay tiraa aniga ma rabo cid kale raadsaha ku nuujiso isagana waxaa u bannaan markaa inuu cid kale ilmihiisa u raadiyo ay u nuujiso haddii waajib ou jiri lahaa cid kale maba la raadiyeen bannaan saas darteed marka yurdicna waajibka yani amarka waa khabarun bimacna alamri amarkuna waa amru naddin laa amru iijaabin amru iijaab maaha aha waayahay waalwaalidaatu kuwii markaa yacnii wax dhalay haweenkii wax dhalay yurdicna way nuujinayaan ha nuujiyeen awlaadahunna ilmahoodii lama kala qaadqaadin wiil iyo gabar mid lix bilood ku dhashay mid toddoba bil ku dhashay lama kala qaadqaadin ayb xowleyni bay nuujinayaan laba sannadood kaamileyni oo dhammaystiran marka ilaahay muddadan ayuu xad uga dhigay laba sano labadan sano marka waa cinda alikhtilaaf ninkii naagtii hadday iskhilaafaan ilmihii nuujintooda ilaa laba sano waa inta sharcigu uu gooyey muddatu radaac uu ka dhigay wixii laba sano ka badan labada ninka iyo yani aabbaha iyo hooyadu haddii mid walba uu yidhaah ilmahaani laba sano ka badan hala ii nuujiyo ma laga yeelayo waayo marka intii sharcigu u xadiday oo ilmuhuna u baahnaa bis ilaahay baa ka hadlay labadaa bilooday ku dhammaanaya wixii ka badan cidna laguma laha ninkiina in la yidhaha naagtii ku masruuf ilmay kuu nuujinaysaa qasab in looga dhigaa ma aha haweentiina marka in lagu sii dhibo iyadana iisii wado iisii nuuji sax ma noqonaysa wixii marka laba sano ka badan ee ilmuhu u baahdaan alimaamu dabari wuxuu leeyahy min baabi alcilaaj waaye qof jiranoo daawo ahaan naaska caanihiisa loo siinayo waaye maahane radaac iyo nuugma waa ka tegey saasuu leeyahay ibnu jariir llah waxaa kaloo aayadda laga qaatay allaa radaaca bacda alxawleyn laba sano ka bacdi nuugma ma jirto ilmaha marka nuugmadoodu laba sanay ayaa <clears throat> ayay ictibaar ku leedahay cunugaani intuu laba sano gaarin nuujinta la nuujiyaa ta'hiir ay leedahay iyo saameyn wixii laba sano ka dambeeya laakiin cunug weyn haddii hadda naag ay caanaheeda ay siiso wax yacnii taxriim ku xasilayaa ma jiro <clears throat> marka laba shardi baa marka radaacu uu leeyahay si uu wax u taxriimiyo suuratu nisaa aan ugu tegi doonaa labada shardi shardiga koowaad wuxuu yahay cunuga naagta hadday nuujiso hooye ay u noqonayso waa inuu laba sano ka yaryahay ay ku nuujiso shan nuugmana waa inay nuujiso shan nuugmo oo kala gaar ah waa inay markaa nuujisaa xadiidkii nabigana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam inama aradaacatu min almajaacati nuugmadu baahi bay ka ahaatay darteed ilmuhu hadday naagta u nuugaan baahi darteed markaasaa wax kasoo qaad ay leedahay laakiin nin toban sano jiro ama shan iyo toban sano jiro ama toddoba jir anaa ah yacni caanaha ou haween ka cabaa baahi uma qaban ile lafihiisii waad adkaadeen waa ka baxay waqtigii zamankii nuugmada marka radaaculkabiirku waa inuunan ansaxaynin ayb liman araada limantan marka laamkaani waxaa bannaan in lagu tacallujiyo yurdicna marka macnuhu wuxuu noqonayaa liman ha u nuujiyeen waay axad yutimu araada doonay an yutima inuu dhammaystiro aradaacata nuugmada marka mankaasna yaa waay waa ninka ilmaha dhalay aabbaha haddii aabbuhu marka uu rabo in labada loo dhammaystiro hau dhammaystirto haweenteena ayb liman araada marka laamku wuxuu ku tacalluqayaa markaa yurdicna ay liajlihi isaga dartii hau dhammaystirto macnaha labaadna laamku inuu yahay litabyiin wax unbaa lagu caddaynayaa macnuhu marka wuxuu noqonayaa markii yurdicna awlaadahunna xawleyni la yidhi ayaa meeshaas marka waxaa lagu caddaynayaa xukunkaasi yaa iskale marka ninkii inuu dhammaystira rabaa iskale ile u fiirsa aayadda hore waxay leedahay waali kuwa wax dhalay ilmahooda ha nuujiyaan laba sano oo dhammaystiran yaa laba sano markaa nuujinayo xukunkaa in laba sano la nuujiyo yaa iska leh ninkii raba inuu dhammaystiro ee ninkii aan rabin inuu dhammaystiro ka yaruu ku gooy karaa lix bilood hal sano haddii la doono waa looga tegi karaa marka xukunkan laba sano in la nuujiya waxaa iska leh liman ayaa iska leh araada doonay an yutima inuu dhammaystiro alradaacata nuugmada inuu dhammaystiro marka litabyiin markay tahayna sidaas wacala lmawluudi lahu risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruufi wa cala almawluudi lahu kii loo dhalay korkiisa waxaa ah risquhunna haweenkaa wax u nuujinayo risqigooda masruufkooda iyo wa qiswatuhunna marashadooda ayaa dushiisa ah bilmacruufi uu ku arsuqo oo uu ku biilo yacnii ama uu ku marshiyo si macruufa ninkii marka ilmaha dhalay ee aabbaha ahaa hadduu haweentii furo ilmaha hooyadood ou furo ilmihiina ay u nuujinayso nuujintaasi waxay ugu leedahay inuu ku masruufo marsh marshin iyo dharna inuu siiyo muddada ay nuujinayso si macruuf ah meeshaana marka xukun kale aan ka ogaanayo naagta markay wax nuujinayso yay ku leedahay masruuf iyo marasho waxay ku leedahay ninka ilmaha dhalay walow ciddadiiba ha dhammaato ogow haddana risqigan iyo kiswadaani waa macno aan ahayn oo ka duwan tii ciddada aan kusoo marnay naagta markay dalaaq rajciga ka ciddo tirsanaysa nafaqay yeela jirtay iyo degaan iyo biil tan hadda iyadu marka waxay tahay naagtii waa la furay ciddadeediiba hadday doonto waa dhammaatay laakiin ilma aada dhashay kuu nuujine waa inaad masruufna siiso marashana dharna aada siiso labadaabaad marka yeeleysa laa tukallafu lama kallifaayo nafsu naf lama kallifo oo ilaahay naf ma kalifayo ilaa wuscahaa tabarteeda unbaa lagu kalifayaa laa tukallafu lama kalifayo nafsu naf ilaa wuscahaa daaqadeeda iyo tabarteeda unbaa lagu kalifaa markaa meeshaana waxay tahay ninkaani inta uu awoodo ayuu bixinaa liyunfiq duu sacati min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah laa tudaara lama dhibo waalidatun yani yaan la dhibin waalidatun tu wax dhashay biwaladihaa bisababi waladiha ilmaheeda darteed yaan loo dhibin walaa mawluudun lahu ku loo dhalay oo aabba ahna lama lama dhibo yani yaan la dhibin biwaladihi yaan loo dhibin ilmihiisa sababka bisababi waladihi yaan loo dhibin halkanna marka yacnii ilmaha aabbihii dhalay iyo hooyadii nuujinaysa inay isdhibaan ma aha mid walbaa marka ilmaha sababkiisa inuu ka kale ku dhibo yacni ma aha laa tudaara laba qira'a la akriya abuu camar iyo ibnu kathiir waxay akhriyeen iyaga laa tudaaru waalidatun biwaladiha sidaa marka la akriyay laa tudaaru laa tukallafu bay la socotaa marka macnuhu laa tukallafu lama kalifo laa tudaaru lama dhibo lalama dhibtamo waalidatun waa wax dhashay biwaladiha bisababi waladiha ayb haddii laa tudaara la yidhaahdana asalku waxay ahayd markaa yacnii oo markaa la kordhigo laa tudaarir laa tudaarir waalidatun laa tudaarir marka la yidhaahdo ra-da dambena waa reeban tahay midda horena waa hoos dhigan tahay ra-dan xarakaysan midda reeban waa lagu idqaamaa marka markii lagu idqaamana marka labadan ra- ee hadda kala fakisan ayaa laysku idqaamay ra-dii waa shidantay fatxaa la saaray maxaa loo saaray aliftaa loo munaasabeynaa ayb ama waxaa la yidhaahdaa fatxaa la saarayoo xarakaadka iyo shaqallada fatxadaa ugu khafiifsan likhifatihaa ayaa marka loo saaray ra-da fatxa laa tudaara marka saasay u noqotay laa tudaarir bay ahayd yaynan la dhibtamin laada marka waa naahiya iska jira laa tudaarir waalidatun tu wax dhashay yaynan la dhibtamin yay la dhibtamaysaa ninkii ilmaha dhalay biwaladihaa bisababi waladihaa ilmaha ay dhashay darteed yaynan kula dhibtamin walaa mawluudun lahu ku markaa yacnii wax loo dhalay oo aabba-ana younan dhibtamin oo unan la dhibtamin ilmihii hooyadood nuujinaysay biwaladihi bisababi waladihi yownan ugu dhibta yownan la dhibtamin marka ficilkii waxaan ka bixinay mabniyun lilfaacili waaye sidaasaana marka iclaalkiisu ou noqonayo waxaa kaloo ibnu mascuud aayadda uu ku fasiray mabni lilmajhuul ou ka bixiyey tafsiirkaa hore ibnu cabaasa iskale ibnu mascuud marka mabni lilmajhuul ou ka bixiyo laa tudaara marka muxuu noqonayaa iyo laa tudaaru labada qira'a isku macnaha kuma kala duwane laa tudaararu laa tudaariru ayay noqon yani laa tudaararu aan ujeedaa lalama dhibtamo waay marka waa ismu waa mabni lilmajhuul ficilku saasoo noqona ayb laa tudaara marka la yihaahdana laa tudaara yownan yani yaan lala dhibtamin waalidatun tu wax dhashay yaan lala dhibtamin marka mabni lilmacluumna waa laga laqbay lilmafcuulna waa laga laqbayn karaa lil yani lilfaacilina waa loo waa loo laqbayn karaa ayb labadaba laa tudaara yaynan dhibin waalidatun tuwax dhashay biwaladihaa bisababi waladihaa ilmaheeda ay nuujinayso dartees dartiis yaynan ku dhibin ninkii ilmaha dhalay walaa mawluudun lahu kuwax dhalayna iyounan dhibtamin oo uunan la dhibtamin midii ilmaha dhashee nuujinaysay biwaladihi bisababi waladihi meeshaan markaa qaacida naxwi ah baa laga qaadan karaayo waxay tahay haddii ficil ou hor maro aayadda marka waxay daliil u tahay ida ijtamaca mu'anathun wa mudakarun mu'anath iyo mudakar hadday kulmaan macduufaani oo isku cadfan falxukmu fi lficli saabiqi calayhimaa ficilka ayaga ka hormaraayo xukunka ou yeelanayo waxaa iska leh lisaabiqi minhumaa mudakarkan iyo mu'anadkan kii hadba horeeyo ayaa iska leh taquulu waxaad leedahay qaama zaydun wa hindun mar haddii zayd mudakarkii ou horeeyo qaama baa la yihi qaamat ma la dhahayo haddii la hormariyo hindana maxay noqonay qaamat hindun wazaydunaa la dhaha qaamat hindun wazaydun aayaddaanaana daliil u ahoo laa tudaara waalidatun biwaladiha marka la yidhi walaa mawluudun feeri marka walaa mawluudun waxay ahaa in la dhaho walaa yudaara soo maha oo mudaariciye u ku bilowdo laguma bilaabina ta'dii taaniidka un baa loo daayay lianna muanadkii baa la hormariyo waalida tuntaa horeyso ayb ayb meeshaa marka inaynan marka isla dhibtamin oo markaa dhib iyo waxyaabaha marka aynan is isula imaanin ayb ayb oo marka iyada say u dhibtamaysaa makuu nuujinayay leedahay si ninkaa uu maanta dhan naag u raadiyey u nuujiso marka ilmaha inay ninka ku dhibta maaha iyada isagana sideebuu u dhibaya aabbuhu inuu u dhibo ilmaha hooyadood maahano uu yidhaahdo waa kaa qaadayaa cid kale ii nuujinaysa iyadoo diyaar ah inuu ka qaato ilmaha hooyadood ma aha marka yaynan isdhibin suuro kamida waay marka suurada dhibka wacala alwaarithi mithlu dalika wacala alwaarithi midka dhexlaayo korkiisa waxaa ahaaday mithlu daalika kaagaas oo kale oo waa maxay in marka uunan dhibtamin amase waxaa dushiisa ah risquhunna wa kiswatuhunna kii loo dhalay ilmihii yacnii ilmaha ka loo dhalay haweentii nuujinaysa inuu masruufo uu dhar siiyo sidii ay isagu waajib ugu ahayd ayaa midka wax dhexlayana ay waajib ugu tahay wacalal waaritidana marka laba tafsiir ama ka badan ay ku jirtaa yaa loo jeedaa tafsiir wuxuu leeyahay wacalal waariti waxaa laga wadaa wacalaa waarithi sabiyi wacalaa waarithi sabiyi cunuga sabiga ahee yarka ay la nuujinaayo haddii aabbihiis dhinto cunugaas dhaxalkiisa qofka leh ee ugu dhow casaba ugu dhow ayaa mas-uuliyaddii aabbihii ay ku wareegeysaa isagaa marka masruufkii iyo marashadii bixinaayo wacala alwaarithi marka yow dhaxlaa cunuga yarkau dhaxlaa haddii low cunugan ou dhimo lahay maalna uu ka tegi lahaa yaa maalkiisa usoo istaagi lahaa ninkii usoo istaagi lahaayo hadda usoo istaag cunugan la nuujinayo masruufkiisa naagta nuujinayso tafsiir sidaas uu leeyahay goormaa marka isaga laga rabaa ilmaha yaryar haddaynan lacag aabahood hadduusan lacag uga dhimanin haddii cunuga sabigaa lacag looga tegay lacagtiisaa laga masruufan oo inta laga nuujinaayo laga maamulayo laga bixina laakiin hadduu mucsir faqiira uu yahay oo aabihiiba uunan waxba ugaga tegin ninkii isaga dhaxalkiisa yeelan lahaa ee casabo ugu dhow ayaa markaa yacni maamulaayo cunugan naagta nuujinaysa ujradeeda iyo risqiga hooyadii macnahama dhashayba waxa masruufkeeda iyo marashadeeda iyo waaridkaasaa laga rabaa tafsiir labaad wuxuu leeyahay wacala alwaarithi waxaa loo jeedaa wacalaa waarii lmawluudi lahu aabbaha ninka dhexlaaya aabbihii cunugan la nuujinaayo dhalay haddii uu dhinto dhaxalkiisa qofka iska leh yaa waxaa laga rabaa ee qof weyn ah marka inay ilmahan mithlu dalika risqigii iyo marasho masruufkii marashadii isagaa laga rabaa haweentii cunuga dhashay wax nuujinaysa tafsiir saddexaadna wuxuu leeyahay wacala alwaarithi ilmaha la nuujinayaaba laga wadaaba oo ilmaha la nuujinaayo marka say wax ugu waajibayaan aabbihii waa dhintay aabbaha ayaa dhaxlaayo cunugan la nuujinayaa dhaxlaayo cunugan marka la nuujinaayo isaga say wax ugu waajibayaan waxaa laga wadaa sida isaga markuu yar yahayba aabbihii waxa nuugmadiisa iyo barbaarinta iyo aabbaha sida looga rabo ayaa aabbuhu markuu duqoobo wiilkan cunugan uu weynaado looga rabaa inuu waalidkiis masruufo mas-alaaba meesha kasoo baxayso waxay noqonay marka usuusha adiga ku dhashay inay masruuf kugu leeyihiin aabbaha iyo hooyada iyo awowga ayeydaa kulligood markay mucsiriin ay noqdaanoo waxba aynan haysanin ilmaha biilaa laga rabaa marka la dhalay marka macnuhu waxay ka dhigan tahay calal waariti kan wax dhexlayo cunugan yarka ah dushiisa waxaa ah markuu wax helo oo weynaado midlu dalika kaagaas oo kaleo risqi iyo kiswo masruuf iyo marasho inuu aabihii ama hooyadiis ou masruufo ayaa korkiisa waajib ku ah saddexdaas tafsiir baa marka meeshaan ku jirto ayb wacala alwaarihida hadba marka midka laga wado wa cala alwaarihi kan dhexlaayo ama ka dhexlaayo haddaad doonto waxaad tiraahdaa ninkii dhintay ilmaha dhalay casabadiisa ama wacala alwaarihi wacalaa waarihi sabiyi cunugan la nuujinaayo lacalla hadduu dhinto maal uu ka tegi lahaa qofkii dhaxli lahaa ee usoo istaagi lahaa dushiisa waxaa ah mithlu dalika kaagaas oo kaleo risqi iyo masruuf iyo marasho ciddaas nuujinayso inay siiyaan marka adda hooyada nuujinaysaba waa dhaxlayso maahna iyada maku jirta amase kuma jirto khilaafaa ku jira bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin qaybaa laga rabaa iyada lafteeda dhexalkiisay leedahay hooyadii dhashay waayo ileene qaar kalena waxay leeyiin maya casabadaa laga rabaa hooyadu casaba maaha casabada yaa aayaddan lagula khitaabaya adu wararkaas faraha badan baa ku jira fa in araadaa hadday doonaan hooyadii iyo aabbihii fisaalan haddii ay doonaan naaska go-itaan ilmihii naas naaskii laga gooyo hadday doonaan can taraadin saadiran naaska go-iddaas oo saadiran soo fulayso can taraadin raalli ahaansho isu raalli noqosho xaggeeda kasoo fulayso raalli noqoshada oo minhumaa hooyadii iyo aabbihii xaggooda ka ahaatay wa tashaawurin wa can tashaawurin isla tashi ay isla tashtaan hooyadii iyo aabbihii xaggood naaska go-itaan sidaa kusoo fulay hadday doonaan falaa junaa oo markaa ay naaska ka gooyaan ayaa u qarsoon falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa korkoodu ma ahaanin arrintaa laba sanaba intaan la gaarin ayay waxay ku heshiiyeen ilmahan in naaska laga gooyo ayagaa ku tashtay waana raallina waa isaga yihiin ilmihiina ma ku dhibaatoonayaan shardi taas ilmihiina ku dhibaatoon maayaan xaaladaas marka ilmihii naaskii marka in laga gooyo wax dembiya iyo dhib ah ma laha fa in araadaa hadday doonaan hooyadii iyo aabihii fisaalan soocitaan ilmihii in naaskii laga sooco ayb soocitaan marka yacni naaskii ilmihii laga sooco fisaalan waa masder min qowli اlqaa'ili faasaltu fulana mufaasalatan wa fisaalan ayib marka ilmihii iyo naaskii baa la kala goynaa kaas oo <clears throat> naaska go-aas oo can tara saadiran ka soo fulay oo ka imaaday can taraadin isku raalli noqosho oy labadooda raalli isaga yihiin ilmuhuna aynan ku dhibtooneynin can taraadin marka marka tasriifkeeda ama iclaalkeeda i la sheego calaa wasni tafaacul waay taraadin calaa wasni tafaacul wuxuuna noqonayaa marka waxay ka dhigan tahay marka iclaal baa markaasaa ku gala ayaa ku galay ayb oo markaa yacni waxay noqonaysaa qalbi iyo waxbaa intuu ku dhacay ayaa marka dambe marka ay taraa sidaan taraadin ay markaa noqotay ayb oo marka taraaduwun tafaaculun taraaduwun waay marka markay sidaas ay tahay taraadiy taraaduyun taraaduyun waayo asalku naam ile ya waayo asalkee ya-dii marka yacni damo ka horeysa darteed ayaa waaw loo gediyey taraaduwun ayuu noqday luqadii carabiga waxaa laga waayey wax aan jamac ahayn oo yacni waaw damo ay ka horeyso oo haddana aan jamac ahayn maadaama laga waayabaa haddana dib waawdii inta looga loo gediyey ayaa ya- loo gediyey marka ya- loo gediyeyna marka daadkii marka kasre iyada loo munaasabeeyey ayaa daadkii waa la hoos dhigay taraadin saasay marka ku noqotay taraadiyun oo kale iska noqotay laakiin can taraadin wasnigeedu muxuu yahay haddii la yidhaahdo waa taraadiyun waa calaa wasni tafaaculun weeyaan ayb kaas oo fain araadaa hadday doonaan fisaalan soocitaan ilmihii naaskii laga sooco can taraadin kaas oo saadiran soo fulay soo fulaayo can taraadin isu raalle iska raalli noqosho ay iyagu isku raalli yihiin xaggooda ka soo fulay kaas oo minhumaa xaggooda ka ahaaday aabbihii iyo hooyadii wa tashaawurin wa can tashaawurin isla tashi ay isla tashadeen xaggiisa kasoo fulay fa facalaa ay sidaas ama fa facaltum sidaas aada samaysaan waa jawaabti intee falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa korkoodu ma ahaanin marka fa facalaa markaa sidaa ay sameeyaan falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa korkoodu ma ahaanin <clears throat> marka ilmihii laba sano ka ka hor waa laga gooyi karaa naaska laakiin waa inay isaga raalli yihiin hooyadii iyo aabihii ilaa ilmihii waa wada dhaleen mid walbaana <clears throat> yacni xuquuq uu ku leeyahay <clears throat> wain aradtum hadda taas marka waa markay ilmaha hooyadii nuujinayso <clears throat> hadday haweentii marka ma nuujinaayo ay dhahdo anigu kuu nuujin maayo hadday tiraahdo ninkii waxaa u bannaan inuu raadsado qof ilmihii u nuujiyo wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaad nuujin dalabtaan owlaadakum liwlaadikum ilmihiina haddaad u nuujin dalabtaan yaad ugaga nuujin dalbaysaan almaraadica istardaca laba mafcuulay qaadataa midka koowaadna caadiyay u qaadataa ka labaadna xaraf jaray ku qaadataa marka mafcuulul waa maxduuf tarkiibkuna wuxuu noqonayaa wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaad ka nuujin dalabtaan almaraadica naagaha wax nuujiyo owlaadakum liowlaadikum ilmihiinana aad ugaga nuujin dalabtaan falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin idaa haddii sallamtum aada u dhiibtaan maa wixii aataytum aada siinay aad siiseen bilmacruufi si macruufa wixii inaad siisaan aada u ballan qaadeen oo doonteen haddaad u dhiibtaan si macruufana aa ugu dhiibtaano ujradii aada iska bixisaan wax dembi a ah ma laha dhibna ma laha marka haddii qof ajnabiya ilmuhu ay nuujinayso naag aan dhalin markaa bishardi waa midii dhashay in laga waayo hadday tii dhashay diyaar tahay iyadaa ku xaq leh hadday iyadu leedahay aniga ma nuujinaayo ama sabab ama cillad iyo waxay sheeganayso cid kuu nuujisa raadso ninkaa laga rabaa inuu ilmaha nuujin u raadiyo markaana marka yacni haweenkaa u nuujinayo ayuu markaa yacnii ujradooda uu siina <clears throat> wataqu llaha alla ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha alla bimaa tacmaluuna waxaaad samaynaysaan <clears throat> basiirun midkii arkid badan waay tahdiid iyo tarhiib ayaa meeshaas ku jira marka <clears throat> iska jira waayo ilaahay waa idiin jeedaa waxa aad samaynaysaan axkaamtan marka markaad fiiriso say isu raacraacsan tahay yani waxaad dareemaysaa sharcigu waxba inuunan ka tegin naam ninkii awaantii furideedii ciddadeedii habkii loo furi lahaa dalaaqii axkaamtiisii yacni sidii markay ciddada markay soo dhowaato waxaa la gudboon markii ciddada ay dhammaato dalqada ay ugu hareen ninkii haweentii inuu dib ka guursado ou rabo haddana yacni habkii haddii haweentii la furo ilmaha ilmihiina ay nuujinayso xaqa ay leedahay waxa iyada laga rabo waxaasoo dhan marka axkaamta qoyska suuratu nisaana waa ugu tegi doonaa suuratu lbaqara iyo suuratu nnisaa iyo suuratu dalaaq oo suuratu nisaa eh, yani la alqusra ama yani suuratu eh, suuratu nisaa-dii yarayd lagu magacaabo ayaa aada loogu faahfaahiyey axkaamta qoyska marka waxaa la yaab leh marka dee axkaamtii qoyska in meel kale laga doono qur-aankuna sidaan oo u faahfaahinayo oo hadba wataqu llaha nala war ilaahay ka cabsada war ogaada ilaahay waa idin arkayaa war ilaahay waa idin ogyahay intaan marka ilaahan rumaysannahayna inta dhahno waxaan oo waciida waxaan oo tarhiibana dhegaheennu ay ku dhacayaan in marka layska qorqorto axkaam qoys oo ummado markaa iyagiiba qoyskii uu ka hallaabay oo qoys burbur uu ku dhacay oo iyagiiba mashaakilkoodii haysto in la yidhaahda iyagaa laga ayaa xadidaayo oo wasaaradihii marka waxaas shu-uuntaasaan u taagannahay kuwa dhahana dadka la taliyaalka u ahna ay yihiin ummadahaas aanaan isku diinta ahayn oo iyagiiba qiyamkoodii qoys ou dhacay ayaa marka la taliyo inta laga soo dhigaa buug intaan la eg intay keenaan ayaa markaa waxaa la leeyahay dadkan ha lagu dabaqo idinkaa madax u ahe ee markaasaa marka iyadoo indhaha la ysku haysto ama indhaha laysqabadsiinaayo ayaa marka yacnii inta meelaha lagu xariiqo ayaa marka waxaa la leeyahay mu-asasaadkii dowligaa lasoo marsiinaa ilaa markii ugu dambaysana marka la saxiixo sidaasna marka ummaddaani yacni loo geliyo mixnad iyo dhib loo geliyo in allaale inta waxaas ummadda u horseedo adduunyadana waa ku fadeexoobayaan waayo intaasoo axkaamtii allana waa yacni waxay ku hayaan dhib dadkii muslimiinta ahaa ee axkaamtoodiina waa ku kala dhex jiraan cadaabka ilaahay ku goodinayana waa ku yacni way mutaysanayaan marka waxyaabahaas marka in aada iyo aad dadku ay uga feejignaadaan waaye marnaba axkaam cadaalad ku jirtana aan loo arkin axkaam cadaalad ku jirta haddii la rabo waa kan qoyska qur-aanku saanu uga hadlay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih